العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii saddexaad ee ka mida risaaladii yaraydaynu soo wadnay ee alaadaab aw risaalat alaadaab fi cilmi اlbaxi wاlmunaadara waxaynu soo maray wadiifadii uu lahaa saa'ilku ee manciga la odhan jiray aynu soo maray ninkii saa'ilka ahaa ama muctaridka ahaa ee taagnaa fi maqaam alhujuum waxaynu soo marraa inuu leeyahay saddex xil inuu leeyahay ama saddex way ama jid ay u furan yihiin markuu doonayo inuu dumiyo dacwada iyo adiladeedaba uu sheegtay mucallilku ama mustadilku khulaasadii marka darsiga inoo dambeeyey yaynan dib u faafina aan ku gaabina uun manciga iyo hawlihiisa waxaynu soo marray khulaasadu shalay ahayd mancigu inuu yahay wadiifa muwajah ama wadiifa he maqbuula hayru marduuda manciguna waxaynu soo nidhi waxaa weeye طalabu daliil calى muqadimatin min muqadimaati اdaliil adilada uu sheegtay ama muqadimaadka uu sheegay mustadilku ama mucallilku ayaa waxaad codsanaysaa in daliilkeeda lagu siiyo adoo ku cabirhaya amnacu laa usalimu ma ogeli tilmaamaya hada huwa alman wuxuuna garaabaan nidha asaalatan muqadimaadka daliilka haddii dacwada uu galo waa manci majaazi ah waa manci majaazi ah dhibba malawn adugu waa inaad طalab الdaliil calى الdacwa aw طalab الdaliil calى muqadimatin min muqadimaati الdaliil waxaan leenaha waa manci diidadii iyo laa usalimd aad tidhi haddaad ku kabto xoojin yar aad raaciso xoojintaa waxaa la yhahda baan idhi sanad hadduusan wadanin sanadna waa mancun mujarad hadduu sanad watana waa mancun maca sanad sanadki wuxuu noqdaa baad tidhaahdeen saddex qaybood marka laga eego qaabka loo bandhigay ama aada u sheegtay adugu adiga saa'ilkaee muctaridka aada u sheegtay sanad limi ah iyo qaci iyo xalli sanadka limiga magacyo dhowru qaataa baad tidhaahdeen tajwiizi ama jawaazi iyo limi qacigu asagu hal magac buu leeyahay xalliguna waa asna waa un tacyiin mawdic اlgalab ishtibaahu shayin fi shay baad dareentay inuu mucalilku ku dhacay marka waxaad tilmaamaysaa khaladka meeshuu ka galay marka laga eego marka sanadka burinta uu burinaya dacwadii ama xukumkii ama mudlilku uu sheegtay mucalilkii marka laga eego muxuu noqdaa bayn lix nooc saddex mufiida ah iyo saddex hayru mufiida ah lisaa'il ayib inuu la sanad huwa naqiidu dacwa waa mufiid lahu leanna wuxuu burinhayaa dacwadii mucalilka ama mustadilka inuu la yimaado sanad musaawi linaqiidi adacwana wuu anfacaya lana musaawi shay ka shay so sidaa ma aha ayib haddaan ku hahdo muxuu ahaayey boqol dolar waxay u dhigantagaa sagaal kun sagaal kun wuxuu dhigmana waa boqol dolar soo isku midun maha boqolku hadda so sagaal kun ma marhayo mise u dhaafay xerbatin waa laga yaaba rag baa boqol weligood arag eh, almuhim waxaa weeye shayga shayga udhigma muxuu qabtaa shaqadiisii shaqadiisin buu qaban marka hadduu la yimaado sanad huwa musaawi linaqiidi addacwa fahuwa kanaqiid inuu la yimaado sanad huwa akhas min naqiidi dacwa asna waa anfacahaya lianna hubuuta alakhasi baad ystalzimu hubuut alcami fakaanahu ataa binaqiid markaad akaska keento naqiidkii ka badan baabaad keentayba lanna alakasa ystalzimu hubuut alcam ayib saddexdaa waxaana way anfacdaa ninka saa'ilka ah. inuu ku buriyo dacwadii mucalilka ama muqadimaadkii uu ku manciyo waxba yaana sii fogaann kale ee anfacaynin ninka saa'ilka ah inuu la yimaado sanad acam muطlaqan min الnaqiid iyo sanad uu ka dhexeeyo naqiidkii asagu khusuus iyo cumuum wajhi ah min wajhin waxaad dhihi jirteen inuu la yimaado mubaayin mubaayin saddexdaa ma anfacahayaan waxbana u tari maayaan laakiin marka alla marahayo alacamu muطlaqan la marahayo mucallil ku anfacaa haddii matalan lagu bushiyo muqadamadiisa ama dacwadiisa lagu busiyo bisanadin huwa acamu muطlaqan min annaqiil oo mucalilkii acamka uu buriyo irtifaacu alcami waxaa ka laazima irtifaacu lakhas ayib haddaan dhaho cabdullaahi iyo cismaan iyo cali iyo maxamed afrikaan ma aha maxaa ka laazima soomaaliya inaadan warka inaad fahantaan isku dahay waba mmacami waxaad soo barateen w dhib ma laha shaygu shaygu gudagelahaya kii weynaa ee la gudagelahaya haddaad tuurto maxaa raacahaya kii yaraa mucalilkii haddii lagu bushiyo bisanadin huwa acamu muطlaqan min annaqiid oo mucalilkii acamki uu buriyo uu tuuro uu feraha ku dhufto intuu xujiyay adila keensado muxuu ka badbaaday min alakhas wa min annaqiid wa min kulli shay ka badbaadaya lannahu abطala alacama fatatabichu alkhusuusiyaat kuluha lanna irtifaac alacam ystalzimu irtifaac alas eh, waa fahanteen bay la tahay laakiin hubuut اlakhas kama laazimo hubuut alacam ayb warka inaad fahanteen bay la tahay saddexda adugu de labada kale marka ayagu labada u dambayse ah khusuuskii cumuumka wejhiga ah iyo midka isha ki kale mxuu ahaa mubaayinku ma anfacayaan lalmucalil wala saail اmuctarid gabagabadu inahaasay khulaasadu iska waba yaana sii marka waan ku gabagabaynay khulaasadu noqotay almancu waa wadiifatun maqbuulatun fi lmunaadaraat wuxuuna mancugu yimaadaa baynu nidhi inta uusan mucalilku ama mustadilku uusan adilo sheegin intuusan adilo sheegin ama dacwada daliilba ha u sheegee muqadima uusan daliil u sheegin muqadima lam yastadil calayha aw dacwa lam yastadil calayha manci markaasu shaqeeya mar hadii mustadilku ama muctaridku dacwadiisii ama muqadimadii uu daliil u sheego manci waa hadhay manci meesha kama shaqeeyo waxaa un kara markaa mucaarado ama naqdi saddexdan wadiifo kuu wada shaqayn mahayaan mid walba meel bay leedahay mid walba meel bay leedahay almancu inamaa yufiid laa usalimu iyo laa aquulu kada iyo laa yasixu diidadu waxay shaqaysaa qabla iqaamat اladila cala lmudaca waa ay fahanteen baan u malay ayib waxaan kaloon soconaynin mancu lmanci laa yajuus intaa inaan shala ku dara waa ahayd lakin waa iska fahmaysaan bay la tahay mancu lmanci laa yajuus fi lmunaadaraat almancu wadiifatun maqbuula ma tidhaahdee fi lmunaadaraat kadalika mancu lmanci waa wadiifatun hayru maqbuulatin fi lmunaadaraat anaa wax sheegto mustadil ama mucallil ah dacwaan sheegtay waxbaan sheegay saa'ilkii baa wuxuu ihi laa usallim liman laa yakuunu kada anna waxaan laa usallim liman laa yakuunu kada socon mayso diidde diidde lagama horgeeye xujaj la imow mancu lmanci laa yajuus haddii kale waxba socon mahayo hadda anuu ku dha muqadimadan ma sallimahayo mana ogolin adna aad tiaa aad tiraa warkaa diiday haddee diiday diiday laga horgeey maxaa la kala faa'iiday warku inuu socdo meel ku dhammaadaa la rabaa labadaa khulaasa keliya adugu ka qabso wixii kale meelaha un kale iyo kutubta mutawalaadka risaalada maadaama risaala mukhtasara tahay fannigan hadda uu bilow yahay ishaaraad yar umaan bixinayna wixii kale idinkaa ka muraajacayn ninkii daalibin mustafiida ama wakti haya kutubta mutawalaadka ama mutawasitaadha akriyo kutubta mutawalaadka iyo mutawasitada waxaa ila roon risaalada sheekh eh, amin shanqid faham siinta maadada isagaa ugu fiican amhilo badan iyo sharax badan iyo hawlo badan buu keenaa waa fiican yahay laakiin marka hore waa in asaas yar koley aad soo qaadato haddii kale dhagaxyo meel fadhion buu sheekhu kuwa sharci baad moodi almuhim intaasi waa ila tahay inaan hadda isla fahana wixii ka badan waaba gooniye intaa waa isla fahana ila tahay wadiifadaasi manciga waxayn kuu shaqayn baan ku idhi qabla iqaamati اladila cala اdacwa aw qabla dikri اdaliili cala اlmuqadima haddii mustadilku istadalla calى hubuuti اlmuqadima aw calaa hubuut sixati dacwa waa hadhay weeye maxalulmanci waa kaa hadhay waxaa kuu banaan wadaaifti kale ahayd naqdi iyo mucaarado naqdiga anu gudubna marka sheekhu muxuu yidhi galabta anaa soo dhafsanma marka cafan ardada yar degdegaysa waxaan moodahayay in anaa xoogo soo yar dhafsaday darsi weli maana bilaaban n khulaasadii horaan ku jira wain kana tani fain manaca bshaahidi fahuwa naqd waama mancu bilaa shaahidin fahuwa mukaabaratun غayru masmuucatin itifaqa wain kana haaliu fain manaca bidaliili fahuwa lmucaarada waama mancuhu bilaa daliilin fahuwa mukaabaratun غayru masmuucatin ayda itifaqa wadiifaة اlmucalil marka wadiifatu saa'il aan dhamayna galabta in sha allahu tacala way iska dhib yaryihiin wuxuu ihi sheekhu wain kana الثanي horaantii hore maxay ahayd wuxuu ku soo yidhi وama wadiifaة الsaa'ili faثalaaثaة almunaaqadaة والnaqd والmucaaradaة لأnnahu ima an yamnaca muqadimaة الdaliil muqadimaة daliil marka lagu yidhaha u qaadana daliil walba inuu laba muqadimo yeelan saddex buu yeelan karaa dacwo walba muqadimaad bay yeelan kartaa muqadima waaxida yeelan kartaa daliil waaxida yeelan kartaa qasab maaha inaad hadii aad raadiso laba muqadimo inaad raadiso saddex muqadimo dacwaad sheegan kartaa bidaliilin waaxidin oon hal muqadimo xataa aan lahayn oo asagoo keligo dhamaystiran baad daliishan waqad takturu lmuqadimaatu can alaaثatin wa arbacin ilaa aakhiri kolba waxay ku xidhan tahay lugaha uu ku taagan yahay daliilku inuu laba muqadimo yeeshaa laga yaaba inuu saddex yeeshaa laga yaaba inuu afar inuu daliil waaxida la yaxtaaj ilaa muqadimaat baa laga yaabaa marka qasama muqadimaatku inay bataan wuxuu ihi marka awid daliila nafsahu ninka saa'ilka inuu muqadimada diido oo uu sallimi waayo iyo inuu daliilka diido iyo inuu muddacaha iyo xukumkii mudlulka diido saddexdaa mid un weeye hadduu muqadimada ka murmo wuxuu ku yihi manci baa la yidhaahdaa hadduu ka murmo daliilka usoo gudi marka wain kaana aani waa daliilki ayb wain kaana aani wain kaana saailu manaca athani oo addaliila nafsahu ah saa'ilku hadduu diido kii labaad oo daliilka ah hunaa markaad marayso ood mucaarada naqdi soo gaadho mancigaas ma aha manci alab daliil ee waa mancigii radiga iyo ibaalka ee naqdiga ah wain kaana aani cadafkaas marka yuusan ku sirin lannahu ima an yamnaca daa hore intaad inay labadaba isku manci yihiin maya mancigoo laa usalim iyo amnacu kada iyo laa aquulu bihi wuxuu ku egyahay mancigii hore markaad soo gaadho naqdiga bimacnaa amnacudaad waa maxay waan burinhaya waxba kama ah, jiraan waxaad sheegtay wey waa baatil waxaad sheegtay wey marka mancigu hunaa waa mancu raddin wa ibtaal ee ma aha mancigii ahaa talabu daliilin calaa muqadimati min almuqadimaat wa in isfaana ila tahay wain kaana thani fain manaca bishaahidi fain manaca asaa'ilu ay daliila daliilkii hadduu saa'ilku diidoo buriyo wey bimacnaa manaca ay radda wa abطala asaa'ilu addaliila bishaahidi makhraati buu ku buriyey fa huwa naqdu baa loo yaqaanaa midkaas saa'ilkii ayaa wuxuu diiday oo buriyey daliilkii aad sheegtay buu yihi daliil jira ma aha waana baatil waxba kama jiro waad fiirinaysaa ma makhraati buu keensaday daliilka buriya mise af bilaashuu la taagan yahay af soomaali kaash ah hadduu daliil keeno waxaa weeye fahuwa naqdu hadduu burin la yimaado yii daliilkan waxba kama jiro waana baatil biduuni daliilna waxaa weeye mukaabaro weeye waa waxaan sal lahayn waa ti aan kusoo sheegnay mukhaasamo doodii caamada wey ayib hunaa marka waxaan u gudbayna waxaa naqdi naqdiga waxaa lagu magacaabaa annaqd tafsiili alijmaali cafan annaqd hunaa waxaa layihaha annaqd اlijmaali manciga waxaad kusoo marteen almanca tafsiili manca tafsiili waxaa loo yidhi muqadimo mucayan oo bar dhaman baad ku dhegaysaa waxaad leedahay laa usalimu haadihi laa usalimu hada lima laa yajuuzu an yakuna kada yacni meeshaad weerarayso way bar tilmaameedsan tahay way bar dhaban tahay idan fa sumiya mancan tafsiiliya waxaa lagu magacaabaa maxaa kaloo lagu magaciisa kale mxuu ahaa aynu soo marray almumaanaca almunaaqada maxaa kale almanac alxaqiiqi almanac alxaqiiqina wuu ahaa leanna waa diida qayaxan oon wax kala wadanin ayib kan asagu waxaa layaha alnaqd alijmaali muhiimaddu waxaa weeye inaad buriso ninkaa wuxuu sheegtay ama daliila ama dacwa aada buriso ama dacwo aad buriso haddii marka dacwada aad burinayso mucaarada la odhan haddii daliilka aad weeraraysa naqdi baa la odhan daliilka aan weeraray waxaa weeye bitamaami daliil daliilkoo dhamaystiran baad weerareysa haddaad muqadima min muqadimaatihi aad tiraada laa usalimna manci buu kaa noqon daliilkoo iswata haddaad burisana waxaa la yihahdaa annaqd burin weeye diido iyo burin iyo maxaan marayna iyo ka horgeyn oo mucaarado ah marka la tacriifina waxay dhahdaan sida istilaaxiga waa ibطaalu اdaliil annaqdu ibطaalu اdaliili min gayri tacyiini muqadimati min almuqadimaat waa adoo daliilkii uu muddacigu sheegtay ama mustadirku sheegtay buriya adoon kala qaadin muqadimaadkiisa oo midna aan sheegin daliilkan iyo arkaantu ku taagan oo dhan ba waxaa tira agtayda waa ka baail waa daliilu bulaanna sidaa sidaas weeye waynu ismaana ila tahay waa ibaalu daliili min gayri tacyiinin limuqadimatin min almuqadimaat waa iska dhib yartaa ilasta bishaahidi takhalufi aw bishaahidi istilzaami fasaadin aakhar hada huwa anaqdu biarkaanihi alkuliya waxaa tihi waa ibaalu daliili min gayri tacyiini muqadimati min almuqadimaat maxaad ku burin daliilka ma afka baarkii mise raganimo kale iyo xiniyo maya bishaahidi الtakhalufi waxaad dhihi daliilkan inuusan daliil waxaa u daliil ah waxaan helay meel daliilkian lahayo xukunkiisa inuusan raacin waa daliilu takhalafa canhu madluuluhu waa cilaة takhalafa canha macluuluha waa daliilu takhalafa canhu xukmuhu hadduu daliil fiican yahay xukunkiisu kama hadheen lianna alxukma waa laazimu lidaliil wa fasaadu laazimi yastalzimu fasaad almalzuum waynu isfaana ila tahay idan waa ibطaalu daliili min gayri dikri muqadimati min almuqadimaat aw tacyiin eh, muqadimati min almuqadimaat bishaahidi اtakhalufi aw shaahidi istilzaami fasaadin aakhar waxaanku daliilkan waa baail maxaa yeelay waxaan hayaa isagoon dhalinin wixii loogu talagalay bimacnaa daliilkii oon xukumkiisii raacaynin ciladii oon macluulkeedii raacaynin wixii a u taqaaneen fi usuul fiqi suurat naqdi wey alcila laabudda an takuuna muarida soo ma ahay alcilal fi sharci laabudda an takuuna muarida bimacnaa idaa wujidat alcila laabudda an yuujada alxukmu hadday dhacdo inaan cilada helno fi qadiyati min alqadaya fi mas'alati min masaa'il اfiqi wujidat alcila walam yuujad alxukmu maxaa maxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa naqdi ama takhalluf wixii loo yaqaana wy idan alcilatu ida اntaqadat min gayri farqin culima anaha baطila cinda اlusuuliyiin alcilatu ida اntaqadat ay idaa lam tuntij xukmaha wey alcilatu ida اntaqadat min gayri farqin culima anaha cilaة baطila marka suuraة الnaqdi waxay usuuli u yaqaaneen baa kana la yidhaahdaa shaahid الtakhalluf shaahidku waa ka sanad mancigu muxuu watay sanad iyo mxuu ahaa biduuni sanad buu ku noqon karaa laakiin markaad baabu naqdi joogto fi fi اlmantiq wa fi cilmi اladaabi wاlmunaadara aad joogto laabudda linaqdi min shaahidin wailaa fahuwa mukaabara labadaa baab hasku khaldi ayb intaasu marka waa shaahidu naqdi baad yaad waaad dhihi oo kale daliilkan waa fasid liannahu yastalzimu lmuxaal min addawri watasalsul laban baad ku weerari shaahid daliilka uu sheegtay mucallilku ama mujiibku waxaad dhihi daliilkan inuu fasid yahay laba arrimood ba ay inahu daliilu takhalafa canhu madluuluhu inaha cilaة takhalafa canha macluuluha idan waa shaahid takaluf suuraة الnaqdi alaykum الslam amat la barakaatu taasi waa mid ama waxaad dhihi waa daliilu ystalzimu almuxaal min الtasalsuli wاdawr marka bishaahid الtakhalufi aw bishaahidi istilzaami fasaadi aakhara saasaan oga jeeda labadaa makhraati baa kuu shaqay waa in isfaana ila tahay ayb halka waxaad ka fahamtaa annaqdu laa yuqbalu ila bishaahid waxaa kuu subxay qaacidaa horaan waxa sota qaacida fi cilmi munadara almancu wadiifatun maqbuulatun fi lmunaadara sawan kana bisanadin aw bigayri sanad annaqdu bishaahidin waa wadiifatun maqbuula min asaa'il ma tahay mise ma ah والnaqd bilaa shaahidi waa wadiifaة غayru muwajaha wadaadkana shalay muwajaha i weydiinay muwajaha iyo maqbuulo waa isku mid haddaad hayr raactana nafyigii bay noqonaysaa marduuda iyo hayru muwajaha isku mid ah maqbuulo iyo muwajahana waa isku mid waa gar soconayso laga rabo weeye ninkii lagu soo daayey inuu ka jawaabo ayib mukaabaruu noqon ama maqbuul buu noqon naqdigii ayib shaahidku maxaa looga jeedaa shaahidku waa sanadka ama daliilka kutusahaya hee calaa buطlaani daliili اlmucallili الشhaahid hunaa الsanad wuxuu ahaa fi lmanci xoojiye xoojiya diidadaada daliil ma ahayn waa xoojiye xoojinhaya diidadaada laa usalimu ku yar dhuujinay kan markaad tirahdo waa baaطil daliilkaadu waa dacwa bulaan waxaad sheegatay iddicaau lbutlaan inuu daliilkan baatil yahay uu saaxiibkaa la yimid baad sheegatay dacwadana laabudda laftirkeedu min burhaani calayha wlburhaanu calayha huwa shaahid waa ay fahanteen bay la tahay shahiidka wuxuu noqonayaa laba mid kamida ima shaahidu takhallufin wa shaahidu istijlaami اlfasaad warkaan soo gaaban siday wax ku caddaadaan tusaalaha waxaa un ardayga loo sheegay inuu wax ku fahmay asagaa kaxaysanaya nimankii falaasifada ah amiladu ay aad u sheegeen waa qolyahan inta badan ka hadla adilada qur iyo sunada waa ku yarta ayagaaban laga yaaba waxay oga tageen garan maaye waxay ku dhaheen law qaal falsafiy ninka mulxidka falsafiga ah, aaminsan qidam اlcaalam ya wuxuu ku yidhi alcaalamu qadiim hadihi dacwa alcaalamu qadiim wuxuu bilaabay inuu daliil sheego wuxuu liannahu atharu اlqadiim wa kulu ma kana ahar اlqadiimi fahuwa qadiim faاlcaalamu qadiim wuxuu yihi caalamku waa raad iyo hamaro ka dhasha allaha qadiimka subxaanahu wa tacaala wa kulu ma kana min ahari اlqadiimina fahuwa qadiim idan faاlcaalamu qadiimun hadda maxaad haysaa dacwa waa alcaalamu qadiiman lilfalaasifa daliil murakab min juz-ayn oo ah lannahu aharu اlqadiim wa kulu ma kana min ahari اlqadiimi fahuwa qadiim kulu ma kana min ahari اlqadiim fahuwa qadiimun taasi waxaa weeye waa almuqadima اlkubra waxay u yaqaanaan ama waa juz daliil juz daliil aلthani kan horena waa almuqadima الsuqra ama waa juz اlأwl dhiba ma laha idan falcaalamu qadiim buu ku yihi sunigii ama ninka muslimka wuxuu yidhi laa usalim lima laa yakunu غayra qadiimin maxaan leenahay maxaa la yidhahdaa waa mancun bisanadin limiyi waad fahanteen baan markaas laa usalimu kayfa wahwa غayru qadiimin hadda intaa in la fahmila tahay naqdiga markaanu imaado naqdiga marka waxaa wey waxaad weeraraysaa waxaad weeraraysaa muxuu ku yidhi muqadimadaas koobaad iyo talabaadba haddaad weerarto ood buriso waa naqdi leanna waa daliilka labisi juz wey haddaad daliilka o dhan oo wada soco dumisana waa waa naqdi wax oo dhan ba daliilka o dumisana waa un naqdi markaad dacwada weerar ku bilowdana mucaaraday noqotaa laakiin waa isgalaan galaa hadduu yidhaahdo waxaa tidhi marka daliiluka hada manquudun bilxawaadit alyawmiya saa'ilkii baa yimid sunniga ahaa ama muslimka wuxuu yihi daliilka hada ee ah wa kulu ma kana min ahari اlqadiimi fahwa qadiimu ilan wuu isu yimide wuxuu ku yihi daliilku hada manquud biاlxawaadith اlyawmiya dhacdooyinkan maalinka dhacahay habeen iyo maalin iyo roob iyo dawro iyo gugacan iyo awlaada dhalan iyo dilka iyo dagaalka dhic iyo adduunkan isbedelahay ee kula yawma wa fii shaninta ee socota yukawiru leyl calaa nahaarta ah waa maxay waa xawaadith yawmiya idan daliilkaadi waxaan ku bushiyey alxawaadith اlyawmiya liannaha aharu اlqadiim allihii qadiimkaabaa abuura oo maamula oo keena oo qaad oo tagsiiya lianna alxawaadith alyawmiya wa min ahari اlqadiim adna waxaad soo tiri falsafiyu wa kulu maa kaana min ahari اlqadiimi fahuwa qadiim hunaa waxaan yahay suuratu naqdin lidaliilika ama suuratu takhallufin diilku waa maxay maa kaana min ahari اlqadiimi fahuwa qadiim haddaan hela marka maa huwa min ahari اlqadiim walaysa biqadiimin maxaa yimid takhalufu اlxukmi can daliilihi aw takhalufu اlmadluuli can اdaliil waa suuratu takhalluf baad haysaa daliilki waa maxay maa kaana min ahari اlqadiim fahuwa qadiim faاlxawaadiث اlyawmiyaةu waa min ahari اlqadiim maca annaha xaadita غayru qadiima way isfahanteen bay ila tahay idan daliilkii waa waa buray waxaad ka cabiri karta daliilku hada yajri fi اlxawaadith اlyawmiya maca anaha ayru qadiima ninka falsafiga kama niqaashi karo ma dhihi karo alxawaadith اlyawmiya oo suuratu naqdi ama suuratu takalufka ah ima laazimayso lanna waa musalama cindii wa cindak cinda almuslimi wاlmulxidi waa musalama لأnha min اbadihiyaat الxisiyaat alxawaas الhams baa lagu dareema soo maha idan mancuha hunaa waa maxay waa mukaabarat غayru masmuuca waa isbaana ila tahay wadaad baa wuxuu ku yidhi culummada ha la xurmeeyo in la xurmeyna waa waajib markaasaa waxaa tahay daliilku hada yajri fi culamaai اlquburiyati wa ikhwaani اlmuslimiin wa jamacat الtabliiq iisoo qabta wa jamaacati maxamuud nuur cusmaan wa jamaacati sheekh cabdiqaadir cukaashe iisoo ururi wahaabiyada kala jabtoo dhan soo ururso maxaad ku samaysay wadaadki waxau ku yihi culummada in la ixtiraama waajib liannahum waa waratu اlambiyaa alaabbu isku qoofalay markaasa waxaa tahay daliiluka haada oo ixtiraam alculamaa ah oo dacwada ah inay waajib tahay liannahum warata weeye ama waa xamalat lcilmi sharci aad ku cilayso dii looga dhigtay daliilku hada yajri fi culamaai alquburiyati wa akhwaan almuslimiin wa jamacat tabliiq wa jadidiyati wlmadakhilati waanadna fiijisaan masaajida ka caydhsatay una diide faina alixtiraam maxaa lagugu keenay suura takaluf aw suurat naqdi waxaa tidhahdaba wadaadka maxaa u banaan itixaadkii hawsha rabay inay wax u hagaagaan wuxuu dhihi waxaad ka booday taxriir lmuraad aljawaabu can ictiraadika yasixu bitaxriir lmuraad bushigaad igu keentay waxaan kaga jawaabaya waxaan u jeeda inaan kuga caddeeyo waxaan u jeedaa culummada lagu kalsoon yahay caqiidadooda god kaloo galee ma laftirkeeda kalsoonida waa shay fadfaad ah ninka suufiga wadaadkiisa ku kalsoon yahay ma tahay mise ninka tabliiqa culummo aan tiis ahaynba ma yaqaan idinkuna nimaan waalano qoryo la ordi oo wadaboodyo gaaban oo gabdhaha bikra jabiya oon bisanba loo qabanin bu idii arka waa wix laidinku haysta wey hadda ka hor laidinku sheegi jiray ninka akhwaanka wuxuu idii arkaa culummadaydan ahaynba niman weerarsoona fatxumajiid iyo usuulu halaata ku rafaaday oo adduunkaba aan la soconin oo alcusuur alxajariya marahaya oon astaahilinba in ummadda la horgeeye in rawdada carruurta lagu ciyaarsiiye la geeyo astaahilo mutakhalifiina oo reemiya oo reebaadiye ah oon ahayn bu idiin arkaaba wadaadka tabliiqa ah wuxuu le waxaad maraysaan ku socotaan turuq masduuda fiiha ashwaaq kulli way soo noqon doonaan aan la baxay laba la baxay wada jabuutiyaana yaa wuxuu nagu yidhi jamaacaadkan oo dhan kulluhum yaslukuuna turuqan masduuda waxayna ku socdaan buudhi in waadha hawsha issoo xidho oo loo soo laabto jamaacatu dacwati watabliiq waagaa warku wadahaa waan la yaabahay laakiin hadda way muuqataa iftaalaheed aniga hadda waa ii laakiin hadda hoos u dhici maayo noqotee haddaad shaahid takhalluf eh, ama suurat naqdi aada la timaado maxaan leenahay naqdi masmuuca waa wadiifatun maqbuula taas aan ku dayna marka shar takaluf atasalsul aw dawr shalaan kuu soo dawrku inuu laba nooc iyo marka baab lama rahayo baabkan dhowr buu noqdaa dawr iqtiraani ah iyo mid maci ah iyo mid sabaqi ah buu noqdaa la qayba laba noqda laakiin hadda labada aan ku guban dawrun maciyun wa dawrun sabaqiyu dawrka maciga ah laa yaqdax laa yaqdax ama dawr asabaqi asagu hadii lagu keena daliilkaadi iyo dacwadaadi lagu keeno wuu burinaya adawr sabai adawr sabaqina tacriifkiis waynu soo marray waa tawaqufu shay ala ma yatawaqaf calayh tawaqufu shayi calaa maa yatawaqafu calayh shay baa ku xidhan shayga asaga ku xidhnaa anugu adaan kugu xidhnahay aduguna anaad igu xidhan tahay waynu isku xidhannahay keennahadi xaggee wax socdaa waa tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu calayh waxay ku midaleen maalan si hawshu iskaga dhib yaraato waxay ku miaaliyaan marar badan ku miaaliyaan cilmigoo kale cilmi lagu tacriifi mar ma huwa alcilmi baa lagu waxaa tiraa alcilmu waa idraaku lmacluum idraak almacluum dowr ku jira ama taqadumi ah waa in idraaku lmacluum waa ism mafcuule macluum macnihiisa la ogaan mahayo ilaa la ogaado ma huwa alcilm ma huwa alcilmina la ogaan mahayo ilaa la ogaada macluum inta lays haystaa shalayna waxay kusoo misaalinay muxuu ahaa badda iyo daruurta ama biyaha iyo dhadada bukhaarka waxay dhaheen biyo kulayl ku dhacaybaa weeye biya waxaa ku dhacay kulayl zaa'ida markaasuu sida qiiq biyo u baxeena way dhammaadeen misaaloba waxay dhaheen haddaad digsi dabka saarto oo daboolka ka qaada suu biyaha ushi u socdo qiiqaasuu biyuhu dhammaanaya haddii aad daboolka saarto dabsha ku shidana biyihii inta kasoo dhammaadaan bay dabool ku dhacayaan qiiqii iyo abuurkii muxuu ahaa hawadii ku dhacday daboolka biya isu bedel dib u noqonaysa daboolki waa waa da'haya furkii digsiga wuu da'haya biyihii bukhaarka cirka aad lahaa ee hawada geli lahaa waxaa soo celiyey daboolki kadibna biya isu bedel dib bay u noqonaya haddana dabkaas soo shidahay alm waxay dhaheen waxaan hawada iyo bukhaarkan iyo dhadadan waa maxay waa biyo biyo baxay oo kulado kuleelkiciyo wey roobkii iyo biyihii soo daana waxay ku leeyihin weeye waa biyo dhagaxoobo qabow badan baa intuu dhaco zaa'id ah iyo hawada iyo dhadada waxay isu bedeshay biyo siduu barafkuna marna u dareera marna dhagax u noqdo idan waa dowr dowr sabiqi ah wakadalika inaad tiraado mxuu ahaaye alcilmu huwa idraaku almacluum lianna macrifat almacluumi waa mutawaqifa calى macrifat اlcilm wa macrifat اlcilm mutawaqifa calى macrifat اlmacluum waa hawl wareera wey tasalsulku misaalka uu iska dhibyarya adugu waa adoo yidhaahda xadiidkii bay misaal usoo qaataan tasalsul idan dowrka sabqi waa mustaxiil waa lama ogol waa shay mustaxiilun caqlan wa sharcan mana banaan xuduudda inuu gala iyo dacaawada xujka midna lama ogol wakadalika atasalsul tasalsulku waa in shaygu uu socdo ilaa hayri nihaaya maa laa nihaaya soconaya waxaa tihi kula amrin laa yubda fiihi bibismi اllahi fahuwa abtar idan kugu bushiyo lagu yidhi oo ninkii la yimid ninkaa hore wuxuu ku cilmigu waxaad sheegtay waxba kama jiraan tacriifka waa tacriif baatilu ku yidhi ila hadda dood baan rabnaayo naqdi baan rabnaayo waxaad tidhi alcilmu waa idraaku اlmacluum muctarid wuxuu ku yidhi tacriifkan aada sheegtay dacwadaadu waa baaila maxaa yeelay listilzaami tacriifika aw listilzaami tacriifi lidawri sabaqi lianna macluum lama ogaanhayo ilaa cilmi la ogaado cilmina la ogaan maayo ilaa macluum la ogaado macluum la ogaan maayo hawshoo dhan weligeed <laughs> socota wey ida tacriif baila haddaad tiri kulu amrin laa yubda fiihi bismi اllah aw bilxamdalah fahuwa abtar wuxuu kugu bushin karaa ninka muctaridka ah dliilka hada waa maay waa bail lana waa mustalzimu ltasalsul wahuwa muxaalu caqlan lana bism illah laftirkeeda amrun dibaal ah ayadna in bism lagu bilaabay rabta bisimkaa kale bisim in lagu bilaabuu rabaa kaa kale ilaa lagu bilaabuu rabaa weli bisim walbo kadib muxuu u baahan yahay bisim kale maxaa meesha ka yimid tasalsul wakadalika alxamdl hadaad dhahdo lanno dham diibaal buu ku dhegahaya kulu mrin dibaalin لأن الbasmla waa dibaal waa la timid lafdigeeda dibaal kala ah idan waa waxaan dhammaanayni waa mahadham male idan daliilkaadu waa mustalzimu ltasalsul fahuwa baطilu mustalzimu lidawr sabqi fahuwa baطilu manquudu bshaahidi الnaqd aw التaklf way fahanteen bay la tahay shaahid التaklf marka asagu iska dhibirayahay hal masalon baan kugu baraja hadda markaad meesha marayso muhiima inaad iska ogaato khatara wixii kale adaa fa caydhsan doona markaad baabul cilmi lmantiq aada joogto iyo baabul cilmi almunaadara aada joogto annaqdu waa qaadixun fi اlcilali wاladila naqdigu waa qaadix maca الshaahid fi اlcilali wاladila biduuni istinaai fi baabi اlmantiqi wa cilmi اlmunaadara marka la joogo baabu usuuli اlfiqhi baab usuul marka la joogo cilada iyo daliilka laguma burin karo bishaahid الtakhalluf لأnna adilada caamkaa takhsiis baa gala fi اlusuul wakadalika alcilal الsharciya waxaa gala takhsiis alcila اlmansuusa tukhasasu kama yukhasasu lafظ اlmarsuus cilada mansuusada ah waxaa galaya takaluf nahaa can bayci اlmusaabanati nabigu wuxuu diiday timir timir in lagu iibiyo timir qoyo mid ingegan waxaana la baneeyey bayc alcaraaya soo sidaa ma aha sharcigeenna wuxuu diiday mucaawado iyo mubaadalo iyo mucaamalo bayc iyo cuquud lmucaawada oo ku dhisan uu soo galo harar ama jahaala ay wa maca dalika waxaa la baneeyey almudaaraba wاlqiraad maal baan kuu dhiibaya ku shaqee baan ku leeyahay wixii ribxii soo baxana waxaad leedahay boqol kiiba labaatan boqol baad idhihi waan shaqayn waxa soo bixi kara wu yaraan karaa wuu badnaan kara mar boqol kiiba toban toban milyan bay ii noqon marna boqol kiiba toban hal shilin bayba noqon bilo waxbaba la heli maayo idan waa mucaawado ku dhisan calaa nawci min algarar wاljahaala laakin waxaa loo fasaxay lilmaslaxa alcaama waan laga maarmaynin idan markaad joogta annaqdu bishaahid الtakhalluf wuxuu shaqeeyaa oo sidiisuba qaadix yahay jumlata wa tafsiila fi baabi cilmi اlmunaadara wa fi baabi اlmantiq ama baabu usuul اfiqh waa baab baabu takhsiis اlcumuumaat baa jira takhsiis اlcilal baa jira waa isfahna ilata warka asaga ha ku khaldama weliga marka hawshaa khatar dhibka jira marka waxaa weeye ku yimaada nimanka mutakalimiinta waxay daraasanayan marka hore mantiqay baranhayaanoo baabul manaadar cilmiga manaadar soo daraasanya waagi dambe marka iyagoon hawshaa soo laqay oo ay ku milantay oo shubha badan ay ka buuxsantay iyo waxay daraasanayeen diinkiina bay daraasanayaan waxayna ku soo aadeen shaahidu takhalluf meel walba inuu yahay naaqid waqaadic adilladii marka baabi'inhayaan wararku meeshaasu ka yimaadaa wa farqun bayna alfannayn labada fanni isku baab ma ah alcilal asharciya takhsiis baa gala laa siyama markay mansuuso tahay ama alcila mustanbaa iyadoo taksiis inuusa gelin baa raajixa fi usuul hadda baabkaas ma joogo intaa marka aan waan isla fahnay ila tahay marka aan dareeriyo wain kaana thani fain manaca asaa'ilu addaliila bاshaahidi fahwa naqdu fahwa annaqdu hada naamin wakulu eh, wakulu naamin xayawaanu fahuwa xayawaan bay wadaada dheheen bay ku miaaliyaan isku mid miaaliya ku siiyey nibaa wuxuu yihi hada shaygan waa shay koro oo kobcoo baxa wa kullu naamin fa huwa xayawaan fa hada xayawaan shaahidu takhalluf baa ku jira see geeduhu way baxaan iyo beertu dheelidu way biqishaa waa naamin mana aha xayawaan shaahidu takhalluf banaanka iska taallaa dhibba ma laha idan annaqdu bilaa shaahidin waa wadiifatun hayru muwajaha wannaqdu bishaahidinna waa wadiifa muwajaha Eh, alfarqu bayn almanci wannaqdina marka waad fahamtay manciga iyo naqdiga farqi baa udhexeeya fi lmawridi wa fi lhari farqigooda waa labadaas alfarqu bayna almanci wa bayna alnaqdi waa min jihatayn almawrid meeshuu ku imanayo meeshay wadagelahayaan mid walba meeshuu weerarahayo oo mawridka ah iyo fi lahar raadka ka dhalanaya manciga raadka ka dhasha ibdaal maha inta badan listilzaamihi bibaala fi bacdi almawaaridi shale baan kusoo celi waxaa loo yihi naqdigu waa naqdi tafsiili ah mancigu ama man xaqiiqi liannahu yastalzimu ibibaala fi bacdi almawaarid meelaha barhkood wey ma aha meel walba laakiin hunaa mancigu wuxuu galaa baan leenahay muqadimaat adaliil buu galaa xaqiiqiga ah hadaa marka waa ikhtilaafun fi lmawrid naqdigu wuxuu galaa fi ladilla fi ladilla wa hada fi اlmuqadimaat اkhtalafa fi اlmawridi واkhtalafa fi اlahari naqdigu wuxuu keenaa ibطaal daliilkii baa dumahaya waa la burinaya bishaahidi takaluf manciguna waa maxay waa alab daliil walaysa alibطaal shaygan ma ogoliye igu qanci baan ku leeya waxba ma burinin waxba ma duminin weli idan ikhtalafa fi اlahari wakhtalafa fi اlmawrid suura saddexaad o ay ku kala tageen oo ayadu iska tagmila jirto ad iska fahmaysaano annaqdu bilaa shaahidin laa yuqbal wlmancu bilaa sanadin maqbulun taada waad soo barateen annaqdu bilaa shaahidin hayru maqbul wاlmancu b bilaa sanadin maqbul sanadka waxay kugu xidhan aad sheegto inaad sheeganin wy hawshaa iska dhibirta aan ka socdo wa amaa mancuhu daliila daliilka inuu manciyo bilaa shaahidin inuu manci yani buriyo weey hadda la soco wa amaa mancu ay ibaaluhu waradduhu lidaliili bilaa shaahidin mahraati la-aan u mahraati kacay lilibaal aw cala libaal fahuwa mukaabaratun muranu jacayl weeye ama xaqdiyad wey iyo jaxdi ayib hayru masmuucatin aan la yeelaynin itifaaqan itifaaqaasi uu soo guriya sheekhu waa sax waa mujmac ana almukaabara fi kulli culuum lama aqbalo lama aqbalo win kaana aaliu fain manaca bidaliili fahuwa mucaarad inta aan ku dayno ila tahay naqdiga inaad fahamtay mar haddaad alfarqu bayn almanci wanaqdi aad fahamtay naqdiga markuu bishaahid yahay iyo bilaa shaahidna aad kala fahamtay shaahidka waxaa looga jeedana aad fahamtay inay tahay daliilka ama xujada aad ku burinayso daliilkii muxuu ahaayey mucalilka oo laba noqon kara ima bishaahid takhalufi ima takhaluf اlxukmi can اdaliil wa ima istilzaamu daliil اlmucalili lilfasaado markaa tasalsul iyo noqday dowr sabaqi ah tasalsulka tasul xaqiiqiga mid ictibaari a loo qaybiyaa marka hawlo kale wey taas hadda kusii mashquuli maayo intaanan ka tegin hawl muhima jirta oon hadda ka horna soo tilmaanay naqdigu wuxuu noqdaa laba nooc buu noqdaa naqdi xaqiiqi ah waa ilooba gaaray naqdi xaqiiqi ah iyo mid shabihi ah naqdu nawcaan xaqiiqiyu wa shabahiyu naqdiga xaqiiqiga laba u qaybsamaa naqdun maksuuru wa naqdun mashhuur waad soo marteen soo maa bilowgii baan kusoo marnay naqdun mashhuur wa naqdun maksuur maksuur min alkasri labadaasuu naqdaa naqdiga laba uqay marka koobaad xaqiiqiyun wa tashbiihiyuna wa shabahiyun waa la yihahdaa dhib ma laha labadaasuu noqdaa midka xaqiiqiga ah wuxuu u qaybsamaa naqd mashhuur ay macruuf daaic bayn الnaas mushtahir iyo naqd maksuur labadaas maalinka horaad soo fahanteen hadda waba ku noqon mayo waxaa weye markuu mucalilku muqadimaadkii iyo dacwadii qotonsho adiladana uu sheego haddii markaad bushinayseed weeraraysa aad ka tagto wasfi iyo kelimo iyo lafdi faa'iido u leh mucalilka waxna u dhalin lahaa aad ka tagto maxaa loo yaqaanaa waa naqd maksuur liannaka xadafta shay-an muhiman lilmucallili oo xukun ku xidhnaa naqdi maksuura marka inaad ku dhaqaaqdo fii baabi lmunaadaraat ma banaano mana fiicno marka annaqd lmaksuuru fi lmunaadaraati waa wadiifatun marduuda lianna waxaa yeelay gobanimaa loo doodaa laysma fayla jaro weeye wixii aan sheegto dhammaystir hadday xiniya kugu jiraan ka jawaab oo ka niqaash laakiin xoolahayga kala xadfin warka waad fahanteen baan u malay goyni idan haddaad faa-ide muhiim u ah lafdi iyo wasfi iyo qayd iyo shardi muhiim u ah wuxuu doonima ha noqdo ninkii mucalilkaa adiladiisii iyo daliilkiisii muhim aada goyso waxaa le waa naqdun burin weeye maqsuurun jabaron kaa soconaynin lamana aqbalaayo laakiin hadduu isku dayo saa'ilka hawshaas oo naqdi maqsuura uu la yimaado waxaa gobanimo inaad ka jawaabto oo tirada wadaad saasaas mana fiicine saasaa lagaa yidhi ayb waa isfahanteen bay la tahay ama naqd lmashhuur waa maxay naqd lmashhuurka waxaa wey kan aan hayno wey ninkii daliilkiisii iyo adila waxba ka goynin baad weerar ku qaaday waadna burisay bishaahidi اtakhalufi o bishaahidi istilzaami اlfasaad hada huwa naqd almashhuur waa kii la isku ogaa waa naqdi taam oo dhamaystir waxba maadan goynin markaa naqd lmashhuurna waad garateen maksuurna waad garateen midka naqdiga shabahiga ama tashbiihiga ah waa in daliil khaariji oo kale la aado inta badan wadaadu kama hadlaan lakin rag yar baa tilmaama oo shanqidi kamid iyo keyrkiiba marka waa inaad tirahdo nin yaho laakiin daliilkaadan iyo waxaad sheegto dhan iyo xukumka aad gaadhay waxaa ka hor imanaya ijmaac wixii loo yaqaana fasaad اlictibaar soo garan maysaan fasaad اlictibaar iyo fasaad alwadciga waxay dhihi jireen qolyihii usuuliyiinta fi qawaadix aladila walcilal ayaa meeshan waxaa loo yaqaanaa annaqd tashbiihi annaqd atashbiihi kaas kaasaa loo yaqaanaa sidaas wey waa ti haddaan sheego kale ku mithaalin oo kale nin baa wuxuu yidhi nooc qarar uu ku jiro ma banaanuu yidhi liannaha jahaali keenaysaa caqdi walbo jahaal xambaarsan iyo karna waa baail maxaad atari xukunkan iyo daliilkan waa mukhaalifun bilijmac fi baabi almudaaraba wاlqiraad naqdigu tashbiih waxaa kaloo noqda ama shabihiga waxaa kaloo noqda inaad tiraado waad saxan tahay laakiin daliilkan aad sheegtay wuxuu burinayaa madhabkaada adiga madhabkaada daliiluka haada waa munaafin limadhabika hawsha waa dhaweed maalin dhaweyd qolyihi dhegaysiiyeen qolyihii reer gaalkacayo maxay yidhaahdeen ninkii nabi maxamed caayo oo diinka caayo oo ilaahay malaaigta caayo waa gaal murtad ah oon cudurdaar lahayn oon toobad lahayn horay baa leexaday maxkamadda laga geynaya xukumka sharcigaana lagu fulinaya markaa war saxan weyn oo aad baan u taageersannahay ila tahay ma tahay mise ma ah laakiin waxaan leenahay daliilkum hada waa naaqidun limadhabikum madhabkiinu muxuu ahaa kullu jaahilin yucdar xadiiu lislaam ha noqdo qadiim lislaam ha noqdo ha noqdo muxuu ahaayey eh, i man nasha fi daari xarbin fi daari islaami fi baadiyatin fi madinati amsaarin kala qaad ma lehe ya fi kulli masaail igu dar waa waa iloob idan warkan war wadaadu la yimaadeen waxayna mudahin weliba in lagu mahadnaqo leanna waxbaa u beraacay waxbaa u baxay laakiin daliiluhum hada waxaad tirahdeen waa munaaqidun limadhabihim almihii warkaan soo gaabiya haddii dacwada iyo adilada la timid ijmaac iyo daliil kaloo khaariji a lagu bushiyo asagoon la bushinin nafsa daliil daliilka hadda lama weerarin la soco daliilkii laftirkiisa muusan weerarin wadaadkan kugu keenay naqdiga tashbiihiga eh hawl kaloo wuxuu kugu keenay fasaad kaloo imaa mucaaradaةu nasin wa ijmaacin aakhar ama warku waa toosan yahay laakiin isku lugudbuu ku yidhi waa fiican tahay laakiin isku luguduwo hawshan aad taxriirisay madhabkaadii hore madhabkaadii hore ama kii dambay burinaysa markaas waxaa loo yaqaanaa annaqd tashbiih adu intaas inaanan ka tegin waa waa iska muhim baan umalina gabagabadu marka lasoo gaabiyo annaqd alxaqiiqi yaridu cala adaliil wannaqd atashbiihi yaridu cala almudaca faariqu waa intaa markaad soo gebagabayso naqdiga xaqiiqiga labada qaybood noqon jiray maksuur iyo mashhuur wuxuu ku dhacaa oo qabtaa oo lagu bushiyaa daliilka laftirkiisa aad dacwada ku sheegtay ama aad daliishateed ku dhistay xukumka laakiin naqdiga tashbiihiga ah ama shabiihiga wuxuu weerarhayaa dacwadii oo si guud wixi aad sheegatay xukumkii madluulkii go-aankii aad gaadhay buu weerarhaya dhankan marka laga fiiriy mucaarado wey soo maaha naqdiga tashbiiha marka wuxuu u dhawaanaya almucaarada waa inu isfahanay ila ta ka socdo sheekhu marka wuxuu ku yidhi wain kaana thalit buxaa ku dhiman wase waadix ma aha wain kaana thaaliu wain kaana almancu fi thaali wey ama wain kaana mancu lmaanici yatacallaqu bithaali maanica maniciisu hadduu ku xidhan yahay thaalika oo madluulka ah someena somar madluulki wuxuu ku soo yidhi wadaadku liannahu ima an yamnaca muqadimata اdaliili aw اdaliila nafsahu aw اlmadluula madluulki baan hadda marayna fain manaca bاdaliil fain manaca fain radda wey madluulki iyo xukumki iyo qadiyadii hadduu daliil ku diido ku buriyo fahuwa almucaaradatu baa la yidhahdaa ka horgeyn xukun xukun laga horgeeyo ama daliil daliil laga horgeeyo wa amaa mancuhu bilaa daliilin inaad madluulki iska diido adoon daliil sheegin fa huwa mukaabaratun madax adayg baa macdaagid hayru masmuucatin aan la yeelaynin itifaaqan si wada jir warkaasi waa iska dhanya ila tahay mucaaradu arkaanteeda intaana tacriifinin aynu ku horayno almucaarada waxay leedahay saddex rugni saddex rugni bay leedahay rugniga koobaad waa in la helo iqaamat lmuddaci aladilata cala dacwa aw iqaamat lmucallil goormuu yimaadaa naqdi bacda dikri اladila naqdi sidiisu wuxuu yimaadaa marka daliil uu sheegto mustadilku kadalika almucaarada rugni waxaa ka mida horta ninkan mucalilka ama mustadilkeed la doodaysa mujiibka ah waa inuu sheego adiladii dacwadiisa dikru اladilati calى اdacwa waa rugni rugniga labaad waa muqaabalaة الsaa'ili bidaliil muqaabalaة الsaa'ili bidaliil lidaliil muctarid ninka saa'ilkee maanicada turkiisu waa inuu daliil keensado daliilkana ka horgeeyo soo lama shardinayna muctaridku inuu adila soo sheego kadalika waxaa laga rabaa yushtarau lilmaanici aw lisaa'ili aw lmuctaridi iqaamat daliil asaguna waa inu se daliil sheego shardiga u dambeeya waa in daliilkaada uu dhalinayo cagsa maa antajahu dayun almustadil waa in muctaridku adilo soo sheego saa'ilkuna waa inuu daliil sheego uu ku burinayo dacwada daliilka uu muctaridku sheegay ama saa'ilku waa inuu dhalinayo xugum ka bedelan xugumkii uu dhaliyay daliilkii mucalilka waa inu isfahanna ila tahay haddii kale de waxba mucaarad socon mayso afkaashi af somalia baa iskugu nimaada maxaan is mucaarad ayib horta iga soo hadegdegine dacwada laabudda min iqaamati اlburhaani calayha min jihati almujiib wاlmustadil walaa budda min aلsaa'ili min iqaamat اladila asagoo inuu isna daliil sheego markaan ku dha waxaa sheegtay xukumka ah ama madluulkaa sheegta waa baail waxaan ku uhi maalan alghinaau waxaan ku uhi laysa bixaraam heestu xaaraan ma aha baan ku uhi لأnنhu lm yأti dliil صaحيiح في شharci yuxarimhu warka waa dhamaystirtay إdan وkul ma lam yuxaram fi الشharci fahwa jaaئز fاlغinaaءu jaaئز warkay waa dhamaystirtay marka waa inaad weerar keentoo tidaahdo khinuhu waa xaraam weeye maxaa jira bidaliili kada wa kada wa kada adila sida aayado iyo axaadiis ama ijmaacaad ama qiiso keenaysa ana alghinaa inuu yahay muxaram daliilkaas wuxuu dhaliyey natiijo cagsi u ah ama kasoo horjeeda natiijada u gaadhay muctaridku afwan mucallilku ama mustadilku rukni baa shardi ah idan annaqdu laa ya'ti ila bacda iqaamati اdaliil walaa yaridu ilaa fi اdaliil walaa yaridu ila fi daliil naqdiga xaqiiqiga ah kii tashbiihiga ah, waan sheegnay meeluhu asagu taabto dacwaduba aadaa ama almucaarada waxay timaadaa bacda iqaamati اlmujiib liadila cala dacwa waxaana loo baahan yahay markaad bushinaysa adiga muctaradka inaad daliil sheegto lilictiraad daliilkaadu waa inuusan iska daliil ahaynoo daliil oo dhan ma rabne waxaan rabnaa daliil dhaliya xukunkan gaadhay mid ka soo horjeeda ama burinaya waa isbaana ila tahay hadihi alarkaan ama almucaarada oo markaasi eh, la tacriifiyo luqa ahaan mucaarada waa almuqaabalatu cala sabiili اlmumaanaca almucaarada fi اlluga wa almuqaabalatu calaa sabiili اlmumaanaca waa inaan iska hor nimaadnoon wax iska horgeyna isdiidaya oo kala boodaya almuqaabalatu calaa sabiili almucaanada aw atacanud waa la yidhahdaa dhiba ma lehe waa inaan iskala hor nimaado laba shay oo isdiidaya hada waa tacriifka lugawiga fi lmucaarada marka sidaa la yidhaahdo wa almuqaabalatu ama muqaabalatu shayin bishayin calaa sabiili mumaanaca marka la yidhahdo waxaa kuu soo geli mancigii oo waxaa soo geli naqdigii oo waxaa soo geli mucaalatirkeedi waa macno guud almacna alugawi alcaam yashmal jamiica alwadaa'if laakiin almucaarada alistilaaxiya waxay kumid ku tacriifiyaan wa ihbaatu saa'ili naqida almudaca almustadalli calay ihbaatu saa'ili ay almuctarid muctarid wuxuu sugahayaa naqid almuddaca aw naqid adacwa almustadalli calayha ninkii e, mujiibka ahaa wuxuu sheegtay adilna uu u sheegay wax ka duwan baan keenahaya waanan burinhaya ama wixii cagsigiisi baan sugaya ihbaatu almuctaridi linaqid almuddaca almustadali calayh aw ihbaati ma stalzama naqid adacwa bian kaana musawan aw akhasa labada mid un wey inaan sugo naqiidu dacwa almucallil naqiidu dacwa almucallil baan sugahayaa ama waxaan sugahayaa maa yastalzimu naqiida addacwa bian kaana musaawiyan aw akhasa waad soo marteen hawshaas xaggaad kusoo marteen miaalka hadda dhowrkor soo noqnood haddaad ku aada tidhaahdo oo qolyihii falaasifada baad ku fahmi matalan alcaamalu qadiimu liannahu aharu qadiim wa kulu ma kana min ahar qadiim fahuwa qadiimu faاlcaalamu qadiimu bay idhahdeen adug waxaa tidhi alcaalamu xaadiثu lأnnahu mutahayir wakulu mutagayirin fahuwa xaadiثun idan faalcaalamu xaadiث iyo haddaan dhaho alcaalamu mutahayir wakulu mutagayirin fahuwa laysa biqadiimin faalcaalamu laysa biqadiim labadaa maxaa udhexeeya marna waxaan sugay naqiid dacwa marna waxaan sugay ma ystalzimu naqiid اdacwa ban kaana musaawiyan lahu u fiirsada natiijada uu gaadhay falsafig maxay ahayd alcaalamu qadiimun hiya dacwa anigu maxaan gaadhay markaan idhi maalan alcaalamu waa xaadi ama waa laysa biqadiimin ama waa غayru qadiimin لأnnahu mutagayiru wa kulu mutagayirin laysa bqadiimin falcaalamu laysa bqadiimin maxaad ka soo horjeeda alcaalamu qadiimun iyo laysa bqadiimin waa ihbaatu naqiidi dacwa almustadali calayha matamiso maaha laakiin haddaan sugo oon dhaho alcaalamu xaadiثun aan kusoo gebagay oon dhaho alcaalamu waa mutahayir wa kulu mutaayirin xaadiثun fahwa falcaalamu xaadiث aan dhaho xaadiث iyo markaad isu fiirsa laysa biqadiimin waa musaawin linaqiid waa musaawin labadaas haddaan marka alcaalamu xaadiثun aan sugay waxay lamid tahay anoo sugay alcaalamu laysa biqadiimin ama غayru qadiim waa in isfahna ila tahay inahaas adugu waa ihbaat اlmuctaridi linaqiid الdacwa almustadali calayha aw lima ystalzimu naqiid الdacwa ban kana musaawiyan aw akhasa warku inahaas wey musaawiga iyo iyo naqiidka waan sheegnay haddaan akasahu miaalino akasaha idin dhimane waxay aada ugu miaaliyeen sheekh amin shanqidi keyrkay ku miaaliyaan muctaziliga hawshiisa maslatu ruya ruyat llahi subxaana wa tacala yawm alqiyaama bilabsaar muctazili wuxuu ku yidhi ru'yat llahi subxaana wa tacaala bilabsaari waa mustaxiilun liannaha manfiyat biqowlihi tacaala laa tudriku labsaar wma kana kadalika fahuwa mustaxiilu faru'yat اllahi biاlabsaari ywma اlqiyaamati mustaxiilu caqlan buu ku yidhi idan muxuu sugay muctaziligi dacwadu waa maxay ru'yat اllahi biاlabsaar waa mustaxiilatun wax dhici kara ma aha inay dhici karta haddaan sugo oo imkaankii iyo tajwiizkii aan sugo waa ihbaat linaqiid addacwa lianna alistixaala wاlimtinaac naqiidkeedu waxaa weeye alimkaan wاljawaaz so sidaa ma ah laakiin haddaan hoos u dego oon wuquuc sugo wuquucu ru'yat اllahi subxaanaه wa tacaala alwuquucu akhasu min alimkaan inaa ismaana ila tahay ayib hebel ma dhici kartaa maanta inuu soo galaan ku ii inuu gaasa maanta ka soo ma dhici karta wuuba joogaaye baan ku ihi wuuba joogaaye iyo inay dhici karto maxay isu yihiin waa akhas saaban baa loo jeedaa mucili wuxuu ka doodahayay ru'yatullaahi waa mustaxiila bilabsaar lagu arkay sideeduba waxaana qiidkeeda inaan sugnoon dila baarano ay dhici kar shayga inuusan ahayn mumtanice u yahay min aljaa-izaat soo looma qaybi waxyaaba mxuu iyo mustaxiilaad iyo maxaan ku dhahay waajibaad inaan mumkinaad ka dhignaabaa naqiid ku ahaa waaban dalaalo waxaan ka dhignaa haddaan suniyinaye annaha waaqicatan bilficli idan ihbaatu maa huwa akhasu min naqiidi dacwa macnahaasa lagu miaaliya aayaddii laftirkay daliishadeen wadaaduhu oo waxay yidhaahdeen laa turku absaar baaba tusaysa aayaddu imkaan hadduu ay ru'yatullahi ay tahay bilabsaari mustaxiila lama anfiyen bay leeyihin salafiyiintu ru'yatullahi subxaanahu wa tacaala hadday mustaxiilo tahay caqlan lama anfiyeen anfinta la anfiyey ruya idraagga idraagga ixaaada laa turku absar baan ujeeda yaan khaldamin idraagga ixaaada la anfiyey waxay daliil u tahay inaysan mustaxiilin ru'yat اllah wainama almustaxiilu ixaaطaة اllahi bالru'ya albasariya idan ru'yat اllahi min gayri ixaaطatin waa jaa-iza mumkina markaan adilada aayaddaa ku gaabsano haddaan adilada kale sugaysay inakum tarawna rabbakum ay adiladii muto aan sii dayno iyo wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira aan keenno lilah axsan xusna waziyaad waziyaada oo lagu fasiray inay tahay ru'yada lagu fasiray idan haddaan keenna adiladii tilmaamaysay ilaahay in si dhaba loo arki doono maxaan u gudubnay wuquuc walwuquucu akhasu min alimkaani wtajwiiz inaha iyo wixii la baa lagu miaaliya gabagabadu marka mucaaradadu dhowr taqsiim bay yeelataa hal taqsiim asagoo hadda idinku lugoyn mayo laannu waa baxi mantiqi ah wuxuuna u baahan yahay inaad mantiq soo akrisataan hal baxibaa asagu muhiim oo taqsiim e, muhiima e, e, bushigaadu iyo mucaaradada markay marna marka la fiiriyo ilaa maa tatawaja ilay laba u mucaarada fi daliil wa mucaarida mucaarada iyaduna mxuu ahaayey fi lcilla labadaasaa loo qaybiyaa mucaarada fi daliil yaa loo qaybiyaa iyo mucaarada fi lcilla baa loo qaybiyaa bictibaar maa tawajahu ilayh meeshay aadays iyo meeshaad businayso marka la fiiriyo labadaasaa loo qaybiya mucaaradatun fi daliil aw alcilla bictibaari ma tatawajahu ilayhi warka waad fahanteen bay ila tahay ayib haddii bushigaadu meeshu ku dhacayo weerarkaadu iyo adilada aad la timid ee mustadi ka hor keentay daliilka ay duminayaan oy daliilka weerarayaan waxaan leenaha waa mucaarada fi daliil mucaarada fi daliil hadday weerarku uu ku socdo dacwada iyo xukumka keliya uu ku socdana waa mucaarada waxaa la fi lcilla macnaha adugu yaa la sheeg sheegaa marka dhibba male waan iska wax badan kuma sii jiro aan ka hadlayn leenahay baxdi mandiqay u baahan tahay marka la fiiriyo daliilka aan la imid saa'ilka aan kugu bushiyey iyo kii adu aan la timi fiiriyo xagga isla ekaashaha suurada iyo maadada asuura waxay uga jeedaan shakliga qiyaasa ku yimid maadadana xagga wasadka cilada ah ee soo noqnoqonaysa ujeedaan waa baxdi kale haddii labadeena daliil aan isku bushinayno muddaci iyo muctarid ama mustadel iyo saa'il aan isku bushiona ay ka mid noqdaan e, fi suurati wاlmaada mucaaradaة biاlqalbi baa loo yaqaana hadday iskaga mid yihiin xagga suurada maadadana ku kala du mucaaradaة biاlmil baa la yidhaahdaa hadday ku kala tagaan mxuu ahaa suurada suurada ku kala tagaan hadday doonaan maadada hasku waafaqeen labada dalil waa loo mucaarada biاlغayr mucaarada biاlغayr iyo mucaarada biاlmil iyo biاlqalbi adu waa baxi ruuxa dacwada uu sheegtay inaad dumiso kuna dumiso bidaliil bidaliil daliilkaasoo keenaya wuxuu asagu sheegtay wax ka bedelan waxaadna ku keeni kartaa imaa binaqiid wa imaa biakhasa min anaqiid sidayna waad soo marteen aw bilmusaawi bilmusaawi biakhasa iyo iyo binaqiid eh, bilmusaawi biakhasa saddexdaas wey saddexaasaad ku burinaysaa saddexan bay kuu noqon amilada waxbaynu ka tilmaana ila tahay inahaasaynu ku dayna maxaa dhiman wa ama wadiifat lmucallila aan ku daayadaa bilahi towfiiq kitaabka haddaan waxba laga fahmaynin yaan lasu qarinin haddii wax laga fahmayna waa khayr